سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود هذا ورك مال الله إذا عدى لجرتين ومال لما حدا تاريخ ذلك هاي labaatanii kooga jamaadul uula kun afar boqol iyo afartanka hijiriya qodobada maanta warkan ugu darkaroon ciidamada khilaafada ee wilaayada shaam oo xubno ka tirsan murtadiinta biikikeeda dhabagal u dhigay jidka isku xidha suuriya alkhayr waxaa shalay nolosha lagu soo qabtay oo la dilay jaajuus u shaqaynaya amniga raafidada warkii oo fidsan aynu ku bilaawna wilaayada shaam alkhayr waxaa waxyeello la gaarsiiyey gaari ay wateen xubno ka tirsan murtadiinta biikikeeda kadib markii dhabagal ay askarta khilaafada u dhigeen jidka isku xidha suuriya alkhayr waxayna la beegsadeen rasaas waxaana halkaa ku halaagsamay saddex murtad allah ayaan ku mahadsan isla alkhayr waxaa daraad la dilay xubin ka tirsan murtadiinta biikikeeda kadib markii askarta khilaafada ay rasaas la dhaceen isagoo ku sugan tuulada aljaasimi ee deegaanka suur allah ayaan ku mahadsan isla alkhayr waxaa gantaalka r b g-ga lala beegsaday fariisina ay murtadiinta keda ku leeyihiin tuulada diyaana ee deegaanka tifyaan waxaana ku halaagsamay hal murtad mid kalena waa lagu dhaawacay allah ayaan ku mahadsan weli waxaan ku guda jirnaa wilaayada shaam raqa waxaa la dilay xubin ka tirsan murtadiinta bikikada kadib markii askarta khilaafadu rasaas la dhaceen isagoo ku sugan agagaarka isgooska aljasra allah ayaanu kuma haataana aynu dhaqaaqno wilaayada ciraaq ambaar waxaa shalay nolosha lagu soo qabtay oo la dilay jaajuus u shaqaynaya amniga raafidada xilligoo ku sugnaa galbeedka magaalada ramaadi allah ayaanu ku mahadsan sidoo kale waxaa qarax miinada wax loogu dhijiilo la beegsaday xubin ka tirsan sirdoonka ciidanka raafidada oo ku sugnaa degmada macallimiin ee dhacdahayd waxaana ka soo gaaray dhaawac culus allah ayaan weyddiisanayn inuu soo dejijiyo halaaggiisa weli waxaan ku guda jirnaa wilaayadda ciraaq kirkuuk waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari koojar ay leeyihiin booliska riddada ittixaadiya kadib markii shalay qarax miino lagu leegtay jidka isku xira kirkuuk iyo tigriid dhammaan wixii la socdayna dhimashadii dhaawacya ku noqdeen allah ayaanu ka mahadsan mise wilaayadda ciraaq diyaala waxaa daraad qarax miino loola beegsaday xubno ka tirsan murtadiinta bikikeda oo ku sugnaayeen tuulada abukraama ee dhacda deegaanka alwakfi waxaana ku dhaawacmay laba murtad allah ayaanu ku qumaadsan ugu dambayntii wilaayada saynaa waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari cagafcaqaf ay leeyihiin ciidanka riddada masar kadib markii qarax miino lagula eegtay meel u dhow eraboorka alcariish allah ayaanu ku qumaadsan هلكا ينقص أفميرنا وركي ما أنت تقلص عتري إذا عدا لجرتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة أحبتنا شممنا